mid noqdo laysa axadda jusay iljumla jumlada labada jus ay ka kooban tahay ma noqdo ee markay labada jus yimaadaan kadib a la helaa labada jus ka mid maaha marka laba shardiyaa lagugu sheegay shardiga koobaad waxaana kiraahay ma noqdo shardiga labaadna jumladu markay dhammaystiranto kadib ayuu yimaadaa tamyiisku maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi wa aquulu waxaan leeyahay yushtaradu waxaa la shardiyaa fi tamyiisi tamyiiska an yakuuna inuu noqdo nakiratan nakiro inuu noqdaa la shardiya ismun bimacnaa min mubayin nakira yunsabu tamyiisan bimaa qad fasara ina maaligaad ugu tegi doontaa wa aquulu waxaan leeyahay yushtaradu waxaa la shardiyaa fi tamyiisi tamyiiska an yakuuna inuu noqdo nakiratan nakiro walaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu noqdo macrifatan macrifa inuu noqdo ma banaana waxaa la arkay isagoo gabay ku jiro macrifa maxaa looga jawaaba tiyuu kaaga jawaaba tiyuu kaaga jawaaba wamaa qowlu shaaciri shaacirka qowlka uu yidhi ra'aytuka waa ku arkay ra'aytuka waxaan kugu ogaaday lamaa an carafta markaad garatay wujuuhanaa wejiyaalkeena wejiyaalkayaga markaad garatay sadata waad jeesatay wadibta waadna raalli noqotay annafsa min jihati nafsi xagga nafta yaa qaysu qayso can amrin can dami camrin camar dhiiggiisiiyaad raalli ka noqod ninkaan ah. waxa weeyaan qaysaa la yidhaha nin aa laga dilay la yidhaha camar oo usoo aara u dhihi jiri ah, taan dhiga waa la arki doonaa nimankii dilay markaana suu saas u lahaayu nimankii arkaysa wejiyaalkooda waa wejiyaal libaaxda saas noo cararayu naftiisii u qaatayba guul marka iskaga cayaara markaa ku jeesjeesa leeyaha oo adigii lahaa wax dhiigaan raadayaahe markaad wejigeennii saas oqoonsatay markaasaad raalli noqoto tiri dhiig ii roone dhiig raadi maayee nafta haddaan la baxsado ninkii uu sii dhibaa <laughs> ninkii uu dhiigga kaba uu sii dhiba carabtu waa imtixaan waktigii oo jaahiliga waayo ra'aytu macnaha waktigii hore oo jaahiliga aad geesinimaday waxaasay ku faani jireen laakiin markay islaameen haddee banu aadanka kuwa ugu fiicanay noqdeen ra'aytuka waan ku arkay uu yidhi lamaa an carabta markaad garatay wujuuhana wejiyaalkayagii sadadta waad jeesatay wadibta raalliyaadna iska noqotay annafsa min jihati nafs xagga nafsada waaba qanacdayba waaba qanacdayba yaa qaysu qaysow can camrin can dami camrin camar dhiiggiisii dhiiggiisi aad raadinayday ayaad raalli ka noqotay yuu leeyi fiiri ra'aytu ficlun wa faacilun wey kaaftuna waa mafcuulu bihigii lamaadan waxaa la idhahdaa xiiniya waa laysku khilaafay ma isimaa mase waa xaraf waa laysku khilaafay waan lamaa xiiniyaha la waxay qaadataa shardi iyo jawaab sida idaadoo kale waxna ma jasmido adawaatu shardiga aan waxba jasminay ka adawaatu shardiga aan waxba jasminay ka oo shardi iyo jawaab ay qaada waxna ma jasmido labada midna ma jasminayso marka waxaad tidhahdaa lamaa darfiyatun xiiniyatun mabniyun calaa sukuuni fii maxali nasbin wa darfun mutacalliqun bira'aa ra'ayd ra'aada ka horeyday ku tacalluqeen marka waa ismaan ka dhigin markaas bimacnaa waxa weeyaan xiin aan idhiyo waxaan ka dhignay ism markaa waa tacallujina oo waxaan idhi waa daraf marka lamaa xiiniyaa anta ka dambayda waa zaaidu weligeed meeshaad ku aragto lamaa xiiniyaa anta ka dambayda waa zaaidu an zaa'idatu mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab hadda an meeqa an aan soo qaadan meeqa anaan soo qaadan waxaan soo qaadanay an oo ficil mubaaric nasbiba oo nawaasibta kamid ahe ah, waxaan soo qaadanay an oo iyadana mu isimba anta marka la eraaba waa layidha an damiiru rafci munfasil waxaan soo qaadanay an oo waa tanaa zaa-idaa waxaan soo qaadanay an oo tafsiiriya soo ma oo mufasira an ah, oo ficil mubaaric nasbeda waa soo qaadan an oo isimana waa soo qaadan an mufasiraana waa soo qaadan an zaa'idana waa soo qaadan waxaa noo dhiman oo kaliya an oo mukhafafatun min ahaqiila oo an na oo shidka laga daayey intaasaaba noo dhiman hmm. ya an masri waa ficilka mudari midda nasbinay an masri waa soo qaadan waa midda ficilka mudaari nasbinay an masriyaha la dhiji taas waa soo qaadan an oo mufasiraana waa qaadanay n zaaida waatan haddaan dul taaganahay mukafafatu min atakilun baa noo dhiman an zaaidatu mabniyun calaa sukuni laa maxala laha min alicraab carabta ficlu wa faacilun wujuha mafcuul bihi wujuha mudaaf naa mudaaf ilayhi sadata ficlu wa faacilun marka jumladaas jumladaas oo ah sadata wاljumlaةu min alficli wاlfaacil laa maxala laha min alcraab lannaha jawaabu shardin hayri jaazimin ad leeda jawaab shardi aan waxba jasmin ay jawaab u noqoto oo lamaada ah وdibta alwaaw xarفu caطfin dibta ficlu وفaacil واljumlaةu min الficl واlfaacil laa maxala laha min اlcraab لannaha macطuufaة calى jumlati sadata man ka horayda ku cadaf jumladii lagu cadfay jumlaan maxalka icraab ku lahayn iyadoona iraabka maal kuma leh iyadoona maxalka icraab kuma leh maxalushahidku waa kana wadibta waa diib noqotay meesha looga nisbaynaya diib noqoshada qarsoon annafsa alri annafsadaasaa tamiis mansuub ah, waa tamiis mansuub waxaana nasbiye ficilka daaba marka fiir alaa ku jirta macrifaad moodaa sooma jeedin tamyiisna maxaa nidhi walaa yakuunu ilaa nakiratan anid haddana maxaan haynaa annafsa oo tamyiiska alaa ku jirto macrif wegi waxay jawaabtu tahay antan waa zaa'ida waxba macrifayna antan waa zaa'ida waxba macrifayna marka nafsan ay la mid tahay yaa qaysu yaa xarfu nidaa maanaaba adcu annafs asha ku jirta waa zaa'ida ah, waxba macrifayna annafsa ah, asha ku jirta waa zaa'ida waxba macrifayne waxay la mid tahay marka iyadoo la yidhi wadibta waad raalli noqotay nafsan min jihati nafsi saasuu la mid ka tamiiskan ashu ku jirta ashu waxba macrifayn yaa qaysu yaa xarfu nida maana baadco qaysu munaada mufradun calama mabniyun cala dami fii maxali nasri can amrin jaaru wamajruurun mutacalliqaani bidibta halkaasaad ku tacalujinay faina qowlahu shaacirka qowlkiisa uu yidhi annafsa tamyiis weeye walaysa alal asho haaditan ah al ma ahan asha almucarifata wax macrifayda ashaanu ashay wax marij macrifay jirtay maaha waa intaas walaysad ma ahaanin al al kaas hore waa laysada isimkeedii haadii waa laga sifaynaa asha dambena waa khabarkii laysa walaysad ma ahaanin al ashoo haadihi tan ah al ma ahaanin ashii almucarifata wax macrifaynaysa saasa leeda saasa leeda asha hore waa ismulays asha dambena waa khabarulays almucarifata ad leeda waa ka jira marka ma aha ashii wax macrifay jirtay xataa yalsama si uu uga laazimo minhu miaalkan majiiu tamyiisi tamyiis yimid macrifat xaal yahay haddii la dhihi lahaa ashu waxbay macrifaynayn maxaa ka laazimi lahaa miaalkan waxaa ka laazimi lahaa ama baydkan tamyiis macrifaha laha ah, saasaa ka laazimi laha marka taasu hadda ka laazimi mi maxaa yaele ashu waxba macrifayma hmm. almucarifa maahan xataa yalzama kee yalzama si uga laazimo minhu xaggiisa majiiu tamyiisi tamyiis inuu yimaado macrifat xaaleed bal iskabadaaya hiya cashu zaa'idatun waa zaa'idu laa tufiidu u faa'iidayme maakii dakalad ay gashay caleyh korkiisa tacriifun lafdiga ay gashay macrifo u faa'iidayme laa tufiidu u faa'iidayme maa lafdiga dakalad ay gashay caleyh korkiisa tacriifan macrifay u faa'iidayme wax tacriifa u faa'iidayme fahuwa lafdiga ay gashay nakiratun waa nakiro annafsadu waa iska nakiro lafdiga ay gashay waa nakiro wahuwa wahuwa lafdigaas wahuwa xukunkaas dheh inuu nakiro yahay wahuwa xukunkaasu muwaafiqu wuxuu waafaqsan yahay limaakii dakarna aan soo sheegnay oo min ashardi shardi ah shardigii aan soo sheegnay oo ahaa walaa yakuunu ilaa nakira shardigii waafaqsan yahay marka tamiiskanu waa nakiro fahuwa tamiiskaanu nakiratun fahuwa waxaad u celidaa tamiiska fahuwa tamiiskan oo ah annafsa waa nakira wa huwa xukunkaas oo nakiranimada muwaafiqun wuxuu waafaqsan yahay limaa xukunkii dakarna aan soo sheegno min ashardi ah walaa yajuusu ma banaana fii tamyiisi tamyiiska kuma banaana an yataqadama inuu ka hormaro calaa caamilihi tamyiiska kuma banaano inuu caamilkiisa ka hormaro kuma banaana caamilkiisa inuu ka waa madhabka jumhuurta kuma banaana kuma banaana bal laa yajiu ma imaanayo ilaa bacda tamaamil kalaami kalaamka dhammaystirankiisa ka gadaal maani e bacda istifaai lficli ficilka oofsashadiisa ka gadaal faacilahu faacilkiisa uu oofsado wlmubtadaa wlmubtadai wa bacda istifaai mubtada mubtadaha oofsashadiisa ka gadaal khabarahu khabarkiisa uu oofsado marka ficilku faacilkiisa oofsado mubtaduhuna khabarkiisa oofsado markaas kadib aa tamyiisku imaana markaas kadib uu tamyiisku imaana alstinaaءu soo reebidii haadaa maxalu kan waa meeshii looga hadlayey alstinaaءu soo reebidii haadaa maxaluhu kan waa meeshii looga hadlaayey qaala wuxuu yidhi ibn اajrumi baab اstinaaءi haadaa midkaanu baab اstinaaءi soo reebidii baabkeedii wey baabkii oo istinahana soo reebidda looga hadli jiray wey wa xuruufu اlstinaa'i soo reebidda xuruuftiisu amaaniyatu sideed wey adawaatu istinaa'a la yidhaahdaa adawaat adawaat maxaa yeelay sideedda uu sheegaya hal mid ah xarafka inta kale qaarna waa asmaa qaarna waa xuruuf hal midaa ka ah xaraf mutafaqa inta kale qaybna waa asmaa qaybna marna xuruuf ay noqdaan marna asmaa ay noqdaan waxaan rabaa marna xuruuf ay noqdaan marna afcaalay noqdaan marka hadda muxuu u leeyahay xuruuf اlistinaa muxuu leeyahay ah, maadaama aysan xuruuf wada ahayn sideed oo sideedda uu sheegay hal midaa ka ah xaraf inta kale waxay u qaybsan yihin wax asmaa iska a ah weligood iyo wax marna ficil noqdo marna xaraf noqdo muxuu yidhi xuruuf baabu taqliib baa laidhaha haalib ka dhigay magaca xaraf maxaa yeelay istisnaha waxa asal u xarafka ilaa ilaa kaasa asal u ilaaduna waa xaraf xarafkaasuu haalib ka dhigay carabigana isticmaalkaas aad ugu badan yahay hadda qoraxda iyo dayaxa dayaxa haalib laga dhigaa waxaa la leeyahay qamarayn dayaxi qoraxda iyo dayaxi la leeyahay shamsun iyo qamarun labadooda is haalib waxaad ka dhigtaa qamar qamarayn aabbi hooyo aabba haalib ka dhig abaweyn waxaad sidaasaad ku wade labada shay midaa haalib laga dhiga midaan aalib laga dhiga waa baabu taqliiba le abubakr iyo cumar cumar ka dhig cumarayn waa noocaas baabu taqliiba le marka xuruuf iyo asmaa iyo afcaal iyagiyo ah uu xarafku maadaama istisnaha ay asal u tahay ilaa ayna xaraf tahay xarafkiiu haalib ka dhig jawaabtaasaa lagu jawaaba jawaabtaas ayaa lagu jawaaba culammada gobolna jawaab kale ku jawaabaan waxay yidhaahdaan aطlaqa alxuruufa wa araada alkelimaat dariiqadii mutaqadimiintu isaga socdaahoo waxaa la leeyahay mutaqadimiinta fainahum yuطliquuna alxuruufa wa yuriiduuna biha alkelimaat xuruuf ay leeyihiin kelimaad inay ula jeedaan sidaasna waa lagu jawaabaa dariiqaة mutaqadimiin uu ku socdaa fainahum yuطliquuna alxuruufa wa yuriiduuna bihaa alkelimaat saasna waa lagu jawaaba wa xuruufu اlistinaa'i soo reebidda xarafyaalkeedu amaaniyatu sideed weeye marka waxaa ka ishkaal yara inuu marka horeba yidhaahdo wa adawaat اlistinaa'i soo reebidda aaladeeda aaladda wax lagu soo istinoodo amaaniyatu sideed weeye taasaa ka fiican wahiya sideedii ilaa wey ilaadaasa xaraf wakayru wey wa siwan wey wa suwan wey wa sawaaun wey wa khalaa wa caddaa wa xaashaa sidaas marka ilaa waa xaraf weligeed waxaan xarafay ma noqoto kayru iyo siwan iyo suwan iyo wax kale ma noqdaan khalaa iyo caddaa iyo xaashaana marna xuruufay noqdaan waxa ka dambeeya haddii la jaro xuruuf weeye oo waxay ka mid yihiin saddexdaanu xurufuljarka koob iyo labaatanka xarafee wax jartay ka mid yihiin xuruufay noqdaan marna afcaalay noqdaan ficil maadiy noqdaan marka waxa ka dambeeyaa la fiiriya waxa ka dambeeya hadduu nasbisan yahay iyo waa ficil markaas waa ficil maadi waxa ka dambeeya hadduu jaran yahayna waa xarfu jar waxa ka dambeeya iska fiir waxa ka dambeeyaa lagu oqoonsado marka saas la leeyahay waa inaan maa gelin haddii laga hormariyo ma lahaa maa khalaa maa caddaa markaas waxaan ficilahayn ma noqdaan maa masderiya haddii laga hormariyo wax kale ma noqdaan maa khalaa maa caddaa haddii la marka lagu leeyahay marna xuruufay noqdaan marna waxay noqdaan afcaal waa markaan ma ka hormarin waa markaas maxamed muxudiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay alistinaau soo reebidda macnaahu macnihiisa fi luqati luqada dhexdiisana ugu macnaa mulaqu ikhraaji soo bixin wey la ilaaqay mulaqu ikhraaji soo bixin la ilaaqay wey wax soo bixin wey istinuu wa huwa istinaa fii istilaaxi nuxaati naxwooleyda heshiiskooda dhexdiisa xaalu ahaaday cibaaratun ka waramid weeye can ilikraaji soo bixin laga waramo biilaa wax lagu soo bixiyo aw ixdaa akhawaatiha ama ilaa walaalayaalkeeda mid ka mid a lishay-inna la soo bixiyo lowlaa daalika alikhraaju haddaan soo bixintaasu aysan jiri lahayn la kaana shaygu wuxuu noqon lahaa daakhilan mid gala fii maa hadalka qabla aladaati adaadka adaatulistifnaa ka horeeya isilaaxina waa kaasa alkraaju bila aw ixda akhawaatiha lishayin lowlaa dalika اlkraaju lakaana daakilan fi ma qabla اdaati isilaaxi waa kaasa istilaaxan waxaa la yidhaah alkraaju soo bixin biilaa wax lagu soo bixiyo aw ixda akhawaatiha ama ilaa walaaliyaalkeed mid kamida lishayna lasoo bixina waxay leedahay qaamal qowm qowmkia istaageen ilaa zaydan zaydon istaagi maana zaydan qoomka ka bixine shayaa laga soo bixina soo ma jeedin lowlaa daalika alikhraaju haddaan soo bixintaasu jiri lahayn lakaana daakhilan lakaana shaygu wuxuu noqon lahaa daakhilan mid galaa fii maa hadalka qabla aladaati adaada ka horeeya qaama alqawmu qawmkiyaa istaageen aatiri ilaa zaydan zayd waa ka bixda ma istaagin haddaan marka fiiri ilaa haddaan la dhihin oo aan zayd ilaadaas lagu soo bixin ee la yidhaahdo qaama alqawmu qoomkiyaa istaageen seed yuu soo geli lahaa qoomka ah, ilaada waxa ka horreeya waa qoomka ilaada waxa ka horreya soo geli lahaa dadka istaagu ka mid noqola hadda waxaa tihi qaama alqawmu qoomkiyaa istaageen ilaa zaydan zaydan istaagin maahane aad tii zayd waa ka bixin istaagidii waa ka bixi haddaan laga bixi lahayn oon la soo saari lahayn qaama alqawmu qowmka istaageen keliya hadalka lagu ekeeyo zayd wuxuu ka mid noqon lahaa ilaada waxa ka horeeya qoomka qoomkuu ka mid noqon lahayo waa istaageen macnuu noqon laha istilaaxuna waa saas wa miaalu qwl wa mihaaluhu istinihii mihaalkiisii najaxa talaamiidu ardadii waa guulaysteen ilaa caamiran caamiron guulaysanoo isagu imtixaanka ku dhacay maahan fiiri hadda yaa laga soo bixiyey talaamiidii caamiran haddii la aan la soo bixi lahayn oo la yidhaahdo najaxa talaamiidu ardadii waa guulaysteen caamir yuu ka mid noqon lahaa kuwa guulaysta ka mid noqon lahaa saakaasaa mustafa marka mar walba waa inaan fahamnaa markaan baabkan joogno mustan mustanaa minhu adaat اstinaa alاstinaaءu afartan rugni waa inaan fahamnaa afartan waa inaan fahamnaa maxaana laga rabaa baabkan inaan fahmno afar mustanaa kii la soo bixiyey mustanaa minhu kii wax laga bixiyey adaat اstinaa aaladii wax lagu soo bixiyey alاstinaa waa shaqada la qabto soo bixinta hadda misaalkan fiiri najaxa talaamiidu ilaa caamira mustasna kii la soo bixiyey waa caamira waa adaatlistinaaka waxa ka dambeeya kan la soo bixiyey mustasna minhu kii wax laga soo bixiyey waa adaatlistinaaka waxa ka horeeya ilaada hadda maxaa ka horeeya atalaamiidu kaasaa mustasna minhu adaat اstinaa waa ilaadan iyo walaalayaalkii shaqadaas la qabtayna istinaa'a magaceeda leeda marka mustan mustanaa minhu adaat اstinaa alstinaau intaas inaan fahna waa laga maarmaan wuxuu yidhi wmiaalu eh, mustani miaalkiisi qowlka waa hadalkaa tidhaahdo najaxa talaamiidu ardadii waa guulaysteen ilaa caamiran maahane faqad akhrajta waa soo bixiday biqowlika ku dhawaaqidda aad ku hadashay ilaa caamiran qowlka aad ku hadashay waxaad ku soo bixiday axada talaamiidi ardadii mid ka mida faqad akhrajta waxaad ku soo bixiday biqowlika hadalkaaga ilaa caamiran aad tidhi hadalkaas waxaad ku soo bixiday axad talaamiidi ardadii mid ka mida wa huwa midkaas aada soo bixiday caamiru wey walowlaa daalika aliqraaju soo bixintaasu haddaysan jiri lahayn la kaana caamirun caamir wuxuu ahaa lahaa daakilan mid gala ijum fii jumlati talaamiidi ardada jumladooda ardada annaajixiina guulaysteen waclan ogow ana adawaati istinaa adawaadda wax lagu soo reebaa kaiiratu waa fara badan maahan inta uu sheegay kaliya adawaadda wax lagu soo reebaa maahan inta uu sheegay keliya waa badanta waclam ogow ana adawaati اlistinaa adawaadka wax lagu soo reebaa kaiiratu waa fara badanta waqad dakara wuxuu ka sheegay minhaa adawaaddii almualifu mualifku amaani adawaad sideed adawaaduu ka sheegay amaaniya adawaatin ay ahayd marka yaadiyaa la xadfo amaani adawaad sideed adawaaduu sheegay waladii midka marka sideed asagu sheegay labuu ka tegeyba ah, ama wax lamida ah. luqaadkasi waa laftirkeeda miduu ka tegey xaashaada luqooyinkeeda qaaruu ka tegey adugu waxbuu ka tegtey aan badnayn siwaada luqooyinkeeda waxbuu ka tegey xaashaana luqooyinkeeda waxbuu ka tegey laysa iyo laa yakununa waa ka teg markaa dawaaddu waa badan tahaye adu iska sii qaado sideeduu sheegay waladii midka dakarahu uu sheegay minhaa dawaadda xaalu ka mid yaha calaa alaaati anwaaci saddex inta uu sheegay marka aan fiirino isima mase waa xaraf dhinacaas markaan ka fiirino min xayu اlismiyatu wاlxarfiya markaan dhinacaas ka fiirino saddex ay uqaybsamayaan waclam ogow anna adawaatu listinaa adawaadda wax lagu soo reebaa kaiiratu waa mid fara badan waqad dakara wuxuuna ka sheegay minhaa adawaadii almualifu mualifku amaani adawaad sideed adawaaduu ka sheegay waladii midka dakarahu uu sheegay minhaa adawaadda xaaluu ka mid yahay calaa alaaati anwaacin nuucyaalo saddexa korkooduu ku sugnaaday min xayu lismiyatu waalxarfiyatu marka laga fiiriyo xagga isimnimada iyo xarafnimada saddex nuuc weeye annawcu awl nuuca ugu horeeya maa shay weeye yakuunu noqonaya xarfan xaraf daa'iman mar kastaba wa huwa kaas ilaa wey mar kasta mid xarafa waa ilaa annawcu haani nuuca labeeya maa shay weeye yakuunu isman ism noqonaya daa'iman mar kastaba wa huwa arbacatu wa afar wahiya arbacadii siwan weeye bilqasriya la akriyey qasri macnaheeda la medina oo siwa alaleeyahy siwa haddii la yidhaahdo oo alif loo dabamaray isimkaas maqsuura la yidhah soo maa ah, haddii siwaau la yidhaahdana oo hamse laga daban mamduuda la yidhahda marka qasriga wuxuu ula jeedaa hams uma dambaydo siwa bilqasriya la akriyey iyo wa kasri siini siintoo la hoos dhigo wa siwa bilqasriya la aliftii hamsa ka dambayda iyo waa fatxi siini siintoo laka dhigo iyo wakayru waa intaas ka siwaadii luqooyinkeeda waxbaa maqan oo siwaauna maqan sida binaaun oo kalea annawcu haali nooca saddexaad maa shay weeye yakuunu noqonaa xarfan taaratan mar wa yakuunu ficlan noqonaa taaratan ukhraa mar kale waa wax marna xaraf noqda marna ficil noqda oo addawaada ka mida wahiya qismigaas wahiya qaybtaasu alaau adawaatin waa saddex adawaad wahiya saddexdiina ama wahiya adawaadaasu khalaa weeye wacadaa waxaashaa saddexdaan waxaa ka dambeeya hadday jaran yihiin waa xuruuf waxaa ka dambeeya hadday nasbisan yihiinna waa afcaal waana goorma markay xuruuf iyo afcaal labadaba noqon karaan waa markaysan maa ka hormarin xukmulmustanaa kii la soo reebay xukunkiisa bilaa lagu soo reebay hadda waxaan gelaynaa mustanaa xukunkiisa waa ogaanay mustana wax la yidhaah waa ogaanay mustanaa minhu waa ogaanay adawaat اlistinaa mar haddaan ogaanay xukunkii mustanahaan baranaynaa marka xukunkii mustanaha ayaan baranaynaa marka xukmulmustanaa kii la soo reebay xukunkiisa bilaa lagu soo reebay adawaadana ilaa aan la hor barana ilaa markii la fahmo inta kale waa la iska fahmaa marka ilaa marka la fahmo inta kale waa fudihi waa la fahmaa markaas waa la fahma qaala wuxuu yidhi ibnu اajrumi falmustanaa isimkii la soo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinaa waa la kordhigaa idaa kaana alkalaamu hadalku hadduu noqdo taaman mid dhammaystiran muujaban oo la sugay halkan waxaa jira taam iyo naaqis muujab iyo manfi afartaasaa jiraan taam iyo naaqis taam waxaa ka soo horjeeda naaqis muujabna maxaa ka soo horjeeda manfi afartaasaa jiraan taam waxaa loola jeedaa isagaa noo keeni doona sharaxee an yudkara fiihi اlmustathnaa minhu kii wax laga soo reebay waa in la sheegay saasaa loola jeedaa taam naaqisna alaa yudkara fiihi lmustanaa minhu kaas cagsigiis wey taam waxaa loola jeedaa an yudkara fiihi almustanaa minhu kii wax laga soo reebayo in la sheego waa taam maxaa ka soo horjeeda taam naaqis waxaa la dhahda alaa yudkara fiihi lmustanaa minhu muujab maxaa la yidhaahdaa allaa yasbiqahu nafyun ow shibhu nafyi iyo wax nafyi shabah waa inaysan ka hormarin waa taam waxa wey waa muujab muuja maxaa ka soo horjeeda manfi manfi waa maxe an yasbiqahu nafyun o shibhu waa in nafyi ka hor maro ama shibhu nafyi ka hor maro sharxu noogu imaana marka kalaamku hadduu taam yahay muujabna yahay ilaana wax lagu soo reebo isimka la soo reebe waxaa nasbahaynu kuma banaano saddexdaas isla fiiri kalaamku waa inuu taam yahy waana inuu muujab yahay adawaat اstinaguna waa inuu ilaayo falmustanaa kii lasoo reebay biilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbiyaa idaa kaana alkalaamu kalaamku markuu yahay taaman mid dhammaystiran oo mustanaa minhugii la sheegay muujaban la sugay oo nafyi shibu nafyi uusan ka horrayn naxwu qaama alqowmu qowmkiyaa istaageen qaama alqowmu waa taam alqowmudaasa mustanaa minhu waana muujabo nafyi iyo shibu nafyi midna kama horeeyo ilaa zaydan zayd maahana wax kale kuma banaano ilaa zaydan waa inaad tiraa wax kale kuma banaano alada qaama ficl maadi mabni al fath la maxall min اcraab alqawm faacil qaama marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi akiri ilaa adaatu istinaain ad leeda mulqaad hadhihi maanta waa camal fale ah, mabniin calى sukuni la maxall min اcraab zaydan mustasna mansuub bila ilaada caamil ilaada caamil ahoo nasbinayda ah, zaydan mustana mansuub bila wa calaamatu nabi atxatu daahirat i ai wa kharaja naasu dadkii waa baxeen waa kalaam taama waana muujab waa taamo mustana minugii waa la sheego waa anaas ah, waa kalaam taama waana muujabo nafyiisu bu nafyi kama horeeyo ah, nafyiisu bu nafyi kama horeeyo marka waxaad tidhahdaa ilaa camran isimka lasoo reebay naصbi marka ilaa camran وkرج alwaaw xرف caطفin kرaجa فعل maadi مبني عalى الفتح la محل لh من الإعراب الناaس فاaعل kرaجa مرفوع وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkره إلا أdاة استثناء مبني عalى سكون la محل لh من الإعراب cمرا مستثنى منصوب بإلا وcلاaمة نصب فتحة ظاahiرة في آkره halkaas waxaan ku ogaanay marka كلاamku taamna yahay muujabna yahay ilaana wax lagu soo reebo saddex shardi hadii le wain kaana alkalaamu kalaamku manfiyan hadduu yahay oo manfi maxaa loola jeedaa an yasbiqahu nafyun ow shibhu nafy wain nafyi ka horeeya ama wax nafyi shabaha oo ah annahyu walistifhaam ah, shibhu nafyi waxaa loola jeeda annahyu walistifhaam marka kalaamka hadduu manfi noqdo laakiin taam uu yahay oo mustanaa minugii la sheegay jaaza waxaa ku banaan fiihi fi lmustan isimkii lasoo reebay isimkii lasoo reebay waxaa ku banaan albadelu oo laga bedelo mustana minhu mustana minugaa laga bedela hadde mustana minuga laga bedela reerkiisa waa taqa oo waa maxe waa wixii mustana minugu yahay haddii mustana minugu rafcisan yahi waa la rafcina haduu nasbisan yahay waa la nasbina hadduu jaran yahay waa la jara iraabta sa ku raaca mustana minugu iraabta ku raaca jaasa waxaa ku banaan fiihi fi lmustanaa isimkii lasoo reebay albedelu bedel oo halkaa laga bedela min almustana minhu mustana minhugaa laga bedela waxaa kaloo ku banaan waa nasbu in la kordhigo cala istinaai lagu nasbiyo iyaduna waa banaanta in mustananimo lagu nasbiyo ilaada lacamal siiyana banaanta labadaas wejaa ku banaan marka kalaamku yahay tam ayru mujaba tam waay laakiin waa manfiyo muujab maaha naxw maa qaama alqawmu qowmkii ma istaagin hadda fiiri kalaamku taam waayo mustafna minhu waa la sheegay waa alqowm laakiin ma ahan muujab waa manfi waa la anfiyo nafyiga ka hormaray maadaasaa ka hormartay maa qaama alqawmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun oo istaagay maahane wa ilaa zaydan oo istaagay maahane labada waa kuu banaanyihi haddaad tidhaahdo ma qaama qwm ila zaydun ma naafiyatun dhe mabniyn cala sukuuni laa maxala la min اraab waa xaraf maadaas naafiyada qaama ficilmaadi wey alqawmu faacilu qaama marfuuc ilaa zaydun ilaa adaatu istinaain mulqaatun dhe laa camala lahaa camal fal male markaa mabniyn ala sukun la maal zaydun badl min alqowm wa badl bacdi min alkuniy wa badl marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhir alqawmu ka bedelo laakiin ardada xasuusta leh bedelulbacdiga shardiyuu lahaa bedelulbacdiga shardiyuu lahaa soo ma ahan shardigiis muxuu ahaa damiir inuu la xiriirsado damiirkaasoo u laabanaya mubdelminhugi soo maaha waa la soo qadaraa waxaa la leeyahay maa qaama alqawmu qowmkii ma ilaa zaydun zayd maahane minhum qoomka xaal uu zayd ka mid yahay minhumaa meesha ku jiro minhum qoomka xaalu ka mid yahay waa la soo qadaraa minhum aa la soo qadaraa waa la soo qadara taas waxay tahay ayadoo la bedel la xraabay mustatniin waxaa kuu banaan inaad camal sido ilaaba ood nasbido wailaa zaydan wailaa zaydan waa ku cadda ilaa daatu istitnaa inaad leedahay mulqaad dhimaydo زaydana mstana mansuub blaadl wacalaamatu naصbi atatu daahiratu shaaqi halkaas waxaan uga gudubnay haddana martabo labaad oo ah kalaamkii oo taama laakiin manfi ah wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo naaqisan mid naaqisa naaqisa bilwin mustanaa minugi lama sheegin wa mar kastuu naaqis noqdana muujab maba noqon karo waa manfi marba hadilwina waa naaqis waana manfi weli marka waa naaqis waana manfi naaqis aan manfi ahayn ma jiro naaqisku ma noqdo muujib wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo naaqisan oo mustanaa minuga aan la sheegin kaana mustanuhu wuxuu noqonaa la soo reebay calaa xasabi alcawaamil caamilyaalka qadarkooda caamilyaalka qadarkooda waxaa loola jeedaa waxa ka horeeya adawaatul-istinaaga caamilka ka horeeya wuxuu u baahan yahaa laga dhiga adawaatul wax ka dambeeya haddii maalan caamilka ka horeeya faacil u baahan yahay adawaatun istinaga isimka ka dambeeya mustanaha faacila laga dhiga waa la rafcina haddii adawaatun istinaga waxaa ka horeeya mafcuul u baahan yahayna adawaatun istinaga waxaa ka dambeeya mafcuulkia laga dhiga waa la nasbina haddii waxaa adawaatun istinaga ka horeeya caamilka ka horeeya jaarmajuur ku tacalluqa u baahan yahayna waxaa adawaatun istinaga ka dambeeya waa la jera markaasaa lagu tacalujina adu waaa la fiirina adawaatulistinaaga waa ka horeya wuu u baahan ya laleey ah, caamilka ka horeya wuxuu ubaahan yaha laga dhiga adawaatulistina waxa ka dambeey wain kaana alkalaamu kalaamku naaqisan hadduu noqdo mar hadduu naaqis yahay manfina waaye kaana wuxuu noqonaa calaa xasabi caamil kaana huwa mustanihi wuxuu noqonaa calaa xasabi cawaamil caamiyaalka qadarkood naxw maa qaama ma istaagin ilaa zayd iiri hadeer maa qaama maba la sheegin mustanaa mirigu wax laga soo reebi laha khalaas waana manfiyo maa ah ka horada naafiyaa waxaad leedahay ilaada waxa ka dambeeyo zayd ah waxa ilaada ka horeeya fiir wuxuu u baahan yahay ilaada maxaa ka horeeya ficil muxuu u baahan yahay faacil khalaas faacil waxaan haynaa ka dhigi marka maa qaama ma istaagin ilaa zaydun maahane maa naafiyatu qaama ficlu maadi mabniun cala alfatx laa maxal lah min alraab ilaa adaatu istinaa'i mulqaad laa cml lahaa zaydun faacil qaama de marfuuc calaamatu rafci damantu daahiratu wamaa darabtu ma anan garaacin hadda fiiri ilaa zaydan ilaada maxaa ka horeeya ficil iyo faacil muxuu u baahan yahay mafcuul bi mafcuulka dhig waxa ilaada ka dambeeya wamaa darabtu ma anan garaacin ilaa zaydan aan garaacay maa naafiyatu darabtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camala lahaa mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alraab zaydan mafcuul bihi daraba منصوب cلاaمة نصب فتحة dاaرة في aqب وmاa mrرت maana soo marin إlاa بزayد زayd ma ahn marartu ilaada waxa ka horeeya waa فicl iyo فaacil muxuu ubaahan yahay jaarmajhuur ku tacalluq jaarmajhuur ku tacalluq ubaahan yahay jaarmajhuur ka dhig marka ilaa bizaydin wamaa marartu alwaaw xarf cadfin ma naafiyatu mabniin cala sukuun la maxal lah min alcraab marartu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camr lah mabniin cala sukuuni laa maxal lah min acraab bizaydin alba xarfu jari zaydin ismu majruur bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu faaqir aljaar wlmajruur mutacaliqan bimar bimara intaasu matnigii ahaad wuxuu ihi maxamed muxidiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay iclam ogow ana lilismi isimka waxaa u sugnaaday isimka alwaaqici dhacay bacda ilaa ilaa gadaalkeeda isimka dhacay alaaata axwaalin alaaata axwaalin annadaas isimkeedu wey alaaadu saasaa loo nasbina ana lilismi anna soo ism ma qadan jirin qadar jaar majruurkan liismiga qadarkiiya oo hormaray qadarkiiya maanta hormaray ana lilismi isimka waxaa u sugnaaday isimka alwaaqici dhacay bacda ilaa waxaa u sugnaaday alaaata axwaalin saddex xaalood saddex xaaluu leeyahay isimka ilada ka dambeeyo alxaalaةu ula xaalada ugu horeyda wujuub naصbi kordhigiisu waa inuu waajibo cala اstinaa in lagu naصbiyo alxaalaةu ثaaniyatu xaalada labayde jawaasu itbaaci in la raacsiya waa inay banaanaato limaa shay qabla ilaa ilada ka horeey in la raacsiiyo waa laga bedela bedelku soo tawaabicda ka mid ma ahayn waa la raacsiina maxaa lagu raacsiina tawaabicda waa badneede calaa anahu mustafnahan bedelun bedel inuu yaho minhu waxa ilaa ka horey uu bedel ka yahay maca jawaabti nasbi in la kordhiga ayaday banaan tahay cala istitna lagu nabiyo in mustatnanimo lagu nasbiyana ay banaanta alxaalatu haaliatu xaalada saddexayda wujuubu ijraa'ihi in lagu socodsiiyaa waa inay waajibto calaa xasabi maa shay qadarkiis yaqtadiihi uu keenayo dalbayo alcaamilu caamilka almadkuuru la sheegay qabla ila iyo in caamilka ilada ka horeeya wuxuu dalbayo laga dhigo caamilka ilaaba ka horreeya waxa uu keenayo u baahan yahay in laga dhigo wa bayaanu dalika arrinkaas la cadayntiisa ana alkalaama kalaamka alladii kalaamka qabla ilaa ilaa horteeda ku sugnaaday imaa an yakuuna inuu noqdo taama kalaamkaasa la fiirina ilaada ka horeeya wa bayaanu dalika arrinkaas cadayntiisa ana alkalaama kalaamka alladii kalaamka qabla ilaa ku sugnaaday imaa an yakuuna inuu noqdo taama mid dhammaystiran taamkaasoo muujaban la sugay wa ima an yakuuna inuu noqdo taaman mid dhammaystiran taamkoo manfiyan la anfiyey wa ima an yakuuna inuu noqdo naaqisan walaa yakuunu mana noqdo markaas kalaamku xiina idin xaaladaas ilaa manfiyan maan mar hadduu naaqis yahay wax aan manfi yahay ma noqdo saddexdaasuu noqon karaa kalaamku oo ilaada ka horeeya hadda wuxuu noo fasiraa istilaaxaadka maxaa loola jeedaa taam maxaa loola jeedaa muujab maxaa loola jeedaa manfi isilaaadkaasu noo fasira wa macnaa kownilkalaami kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda kalaamka asaabiqi ilaada ka hormaray taaman uu noqday taam wey macnaheeda an yudkara waa in lagu sheego fiihi kalaamka dhexdiisa almustatnaa minhu kalaamku waa taam waxaa loola jeedaa waa in mustatnaa minhugii lagu sheegay wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda naaqisan u ahdo macnaheeda alaa yudkara waa inaan lagu sheegin fiihi kalaamka dhexdiisa almustahnami saasaa loola jeeda waa naaqis wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda muujaba uu noqdo allaa yasbiqahu waa inuusan ka hormarin nafyun o shibhu ama nafyi wax shabaha saasaa la yidhahdaa muujab maxaa marka shibhu nafyiha ah? nafyi maxaa shabaha wa shibhu nafyi nafyi waxaa shabahaa annahyu waa nahyi iyo walistifhaamu wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda manfiyan uu yahay waa manfi maxaa loola jeedaa an yasbiqahu kalaamka waa inuu ka hormaro axadu haadihi ashyaai shayaalkan mid ka mid a ah, shayaalkan waa maxay nafyi nahyi istifhaam saddexdaas mid ka mid waa inuu ka hormaro fain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo kalaamka asaabiqu ilaada ka horeeya taaman mid dhammaystiran taamkoo muujaban la sugay wejaba waxaa waajibaya nasbun ism isimkii in la nasbiyo isimkii alwaaqici dhacay bacda ilaa cala listinaa ayaa lagu nasbinaa wadaalika mihaalkii naxwi qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale qaamal qowmu qowmkiyaa istaageen ilaa saydan maahane iyo wa qowluka qowlkaagaa tidhaahdo kharaja naasu dadkiyaa baxeen ilaa camran marka wax kale ma banaana ilaa zaydan ilaa camran aad leedahay fa zaydan iyo wa camran mustanayaani waxaa laga soo reebay min kalaamin kalaam kalaamkoo taamin dhammaystiran lidikri mustanaa minhu mustanaa minhuga la sheegidda la sheegay darteed uu taam u noqday oo u dhammaystiran mustanaa minhuguyaa la sheegay wahuwa mustanaa minhugu wahuwa mustanaa minhugu alqowmu wey fil awal miaalka hore miaalka hore oo ah qaama alqowmu ilaa zaydan mustanaa minhugu waa alqowmu wanaasu weeye mustanaa minhugu fi taani miaalka labaad oo ah kharaja naasu ilaa canhu annaasudaas way mustatna minhu wlkalaamu kalaamku maca daalika asagoo taam ah muujabun haddana waa muujab wlkalaamu kalaamku maca daalika taamnimadaas iyadoo jirto uu taam yahay muujabun haddana waa muujab muxuu muujab u noqday waa licadami taqadumi nafyin nafyi horumaridiisaa la waayey ow shibhi ama nafyi wax shabaha nafyi ama nafyi wax shabaha inuu ka hormaro waa la waayo kama hormarin kama hormarin kama hormarin mar hadday sidaas tahay oo taamna yahay muujabna yahay fawajaba waxaa waajibay nasbuhumaa zayd iyo camar in la nasbiyo waa mustadinihii labadii zayd iyo camar la nasbintoodaa waajibay wa haadii tanu hiya alxaalat uula waa xaalada ugu horreeyey oo ah taam muujaba inuu yahay waxa ilada ka horeeya wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu yahay kalaamka asaabiqu hormaray taaman taam taamkoo manfiyan la anfiyey jaaza waxaa ku banaan fiihi fi lmustatnaa isimka lasoo reebay alitbaacu raacsiin oo la raacsiiyo ilaada waxaa ka horeeya cala albadeliyati lagu raacsiiyo aw inasbu kordhigid cala alistinaai lagu nasbiyo wadalika mihaalki naxwi qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin hadda fiiri alqowmu waa la sheegay mustatna minugii kalaamku taam waaye laakiin muujab maaha waa manfi maa naafiyaa ka horayda maa qaama alqawmu qawmkii ma istaagin ilaa zaydun dheh fa zaydun mustafnan waxaa laga soo reebay min kalaamin taamin kalaam taam see taam u yahay lidikri lmustanaa minhu mustanaa minhuga la sheegidda la sheegay darteed uu taam u yahay wahuwa mustanaa minhugu alqawm wey walkalaamu kalaamku maa daalika maa kownihi taaman isagoo taam ah manfiyun haddana waa manfi waa manfi oo manfi muxuu noqday waa litaqadumi maa maa hormarideeda maada annafiyatu xanfinayda maa wax anfidaa ka horayda saasuu manfi u yahay fayajuusu waxaa ku banaan fiihi fi lmustanaa kii lasoo reebo zayd ahaa alitbaacu raacsiin fataqulu waxaa leedahay ilaa zaydun birafciyaad ku leedahay maxaa yeelay lna almustanaa minhu mustanaa minhuga oo wax laga bedelayo mudal minhuga a marfuucun kula goday wa bedelulmarfuuci kula goday kii laga bedelana marfuucun waa la godaa wayajuusu waxaa kaloo ku banaan fiihi mustanaha calaa qilatin si yaraan ah, calaa qilatin si yar waxaa ugu banaan annasbu in la nasbiyo cala listiqnaa'i lagu nasbiyo fataqul waxaa dhahdaa ilaa zaydan wa haadii tanuna hiya alxaalatu aaniya waa xaaladii labaad oo ah marka kalaamka ilaada ka horeyda uu yahay tam ayru mujab ama manfi wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo kalaamka asaabiqu ilaada ka horeeya naaqisan mar hadduu naaqis noqdo oo mustana minuga aan la sheegin mufaraqna waa la yidhaahdaahe mufaraqna waa la yidhah mufaraq a la wax aan manfi yahay ma noqdo naaqisna waa la la yidhaha mufaraq mufaraqun waa mid la faaruq yeelay mufaraqun aa la idhaahdaa waa miim iyo fa iyo ra shidan oo kor dhigan iyo kayn mufaraqaa la yidhaahdaa naaqisna waa la yidhaahdaa wain kaana alkalaamu kalaamka asaabiqu hormaray naaqisan hadduu yahay walaa yakuunu mana noqdo markaas ilaa manfiyan manfi maahane wax kale maba noqdee kaana lmustanaa kii la soo reebay wuxuu ahaana calaa xasabi maa shay qadarkiis qabla ilaa ilaada horteeda ku sugan oo min alcawaamil ah caamilyaalka ilaada ka horeeya caamilyaalkaas waxay u baahan yihiin laga dhiga waxay u baahan yihiin laga dhiga caamilyaalkaas saasaa laga dhiga fain kaana alcaamilu hadduu yahay caamilku yaqtadii mid dalbaya arafca waxgodid cala alfaaciliyati faacilnimo lagu god lagu gudo rafacta waa aadgodee hu isimka ilaada ka dambeeya calayhaa cala alfaaciliyati ku goday naxw maa xadara ma imaanin ilaa caliyun maahan xadara waa ficil maadi faacilay u baahanta ka dhig faacil ilaa caliyun wain kaana alcaamilu hadduu yahay yaqtadii mid dalbanaa annasba wax kordhigid cala almafcuuliyati wax lagu kordhigo nasabtahu isimka ilaada ka dambeeya waa nasbineen calayhaa cala almafcuuliyati ad ku nasbine mafcuulaad ka dhige maw maa ra'aytu ma aanan arag ilaa caliyana arg maa raaytu raaytu waa ficil iyo faacil mafcuul uu raba uu nasbiyo ficilkan ra'aa ka dhig wain kaana alcaamilu caamilku hadduu yahay yaqtadii mid dalbana aljara wax jarid bixarfin wax lagu jaro xarafkoo min xuruufi ljari ka mida ah. jarartahu isimka ilaada ka dambeeya mustanaa waa jareen soo marin wa haadihi hiy alxaalatu haali waa xaaladda saddexaad allahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina mحamed